آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله باب صلاة المسافر musaafirka salaadiisii ayuu ku saabsan yahay waxyaalaha loo ogol yahay qofka musaafirka ah ee rukaska ah ee takfiifka iyo fududeydinta ilaahay uu shareecada uu fududeeyey ay kamid tahay waxaa kamid ah xagga salaada in loo rugseeyey ama loo fududeeyey sida soonkaba <clears throat> qofka musaafirkaa uu iskaga afuri karo iyo salaaduna iyaduna wuxuu leeyahay ruqas <clears throat> ruqaska salaada waxaa kamida ah laba dhinac oo midna ah altaqsiir aw alqasr midna aljamcu ah inuu gaabiyo salaadihii afarta ragcadood ka koobnaa ee ahaa rubaaciyaadka la dhihi jiray iyo inuu iyagaasi salaadahaasi rubaaciyada iyo maqribka lagu soo daray afartaas salaadood laba labo uu iskugu daro labadaasba waxay u way u banaan tahay ruqso wey sidaasayna jumhuur ahlulcilmi ku tageen inay ruqso tahay oo qasriguna uu ruqso yahay jamcuguna uu ruqso yahay bimacnaa hadduu meeshii la qasrin lahaa uu taam yeelo oo afartii ragcadood iska tukado salaadiisa waa saxaysaa hadduu ruqsada ka tago oo afartii ragcadood tukado jumhuurta saddexda aimada ah ee maalik iyo shaafic iyo axmed saasay qabaan alimaamu abuxaniifa raximah llah baa wuxuu qabaa qasrigu inuu yahay caziima ouna ruqsa unan ahayn oo haddii isagoo qofku musaafira uu salaadii uu afar ragcadood tukado waa ku dambaabayaa salaadiisi waa inuu markaa uu qasriyo waajib bay ku tahay buu leeyahy xagga ficilkii nabiga markii loo laabtana calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahayd oo kama tegi jirin rasuulka calayhi salaam waxa la yidhaha qasri <clears throat> isagoo oo musaafir ah, oo uu salaad dhammaystiray lama hayo ah, isagoo musaafir ah oo salaadii uu afar ragcadood tukaday lama hayo waa qasrin jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam qasrigaasi maciisa waxaa u banaan inuu haddana jamciyo oo uu duhurkii iyo casrkii jamciyo mid labadaas salaadood kamid ah, waktigeeda iskugu geeyo ama hormariyo ama dib mariyo jamcu taqdiimi jamcu taakhiir cishaha iyo maqribkuna iyaguna sidoo kale ayaa banaan in la jamciyo maca alqasri dabcan cishaha ma la qasrinaya maqrib lama qasriyo lama gaabiyo saddexdaa ragcadood maqribka lagama yareeyo marka labadaasba way u banaan tahay jumhuurtu saa sheegnayna waxaa weeyaan waa ruksa sidaasaan afdala ficilkii nabiga sala allahu aleyh wasalam waafaqsan asalka salaada in la qasriyana waxaa weeyaan fi lkitaabi wasunna ayuu ku sugan yahay in salaada la qasrin karo ijmac laftirkiisa waa qabaa qasrigu inuu jaais yahay biljumla qowluhu tacaala ba u waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu in salaada aada gaabisaan haddaad musaafir tihiin ood ardada ku safartaan dhibaato malaha oo dembi dushiina inama saara haddaad ka baqdaan kuwaa gaalada inay idin fidneeyaan marka in khiftum baa lagu qeyday taas darteed bay saxaabadu qaarkood ishkaal geliyeen oo yacla binu umaya kamaa fi saxiix muslim cumar bin khadaabbu wuxuu ku leeyahay cumarow xilligan aamin baan ku jiraa aayadduna waxay leedahay in khiftum haddaad cabsataan salaada waad gaabin kartaan amni baanu ku jirnaa salaadan waa la gaabinayaa musaafir markaan nahay wuxuu yidhi waxaan la yaabay saad oo la yaabtay nabigaan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam on nabi alla cabsi ma jirto hadda maxaan salaada ugaabinayna ayaddu waxay ley in kiftum haddaad cabsataan markaasuu cumar wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu ugu yidhi sadaqatun tasadaqa allahu calaykum faqbaluu sadaqatah waa sadaqa ilaahay unagu sadaqaystay ilaahayna sadaqadiisa ma ceshadee aqbala sadaqadiis cabsi iyo cabsi la-aanba marka marka sunadii baa idlaaqday meesha ay qur-aanku in khiftum ku qayday waxaa weeyaan waxay noqotay ruqsa caama mutlaqa oo aan waxba lagu xidhaynin haddaad musaafir tahay inaad gaabin karto inaad salaadaadii aad gaabin karto taasaa markaa ayay ku sugnaatay markii dambe masaaisha safarka masaa'il fara badan oo aalisku hayaay leedahay oy kamid tahay masaafada masaafada lagu qasrinaayo culamada isku hayaa jamhuurta isku khilaafsan aimada afartaa alimaam abu xaniifa asaga wuxuu leeyahy arbaca wacishriina farsakhan labaatan iyo afar farsakh buu leeyahy meesha aimada saddexdee kale ay leeyihin lix iyo toban farsakh farsakhuna wuxuu u dhigmaa shan kilomitr shan kilomitr buu udhigmaa hadda taqriiban ayuu udhigmaa bimacnaa lix iyo tobankaasi farsakh ee aimada saddexda ay ku tageen markii loo celiya kilomitrka hadda la yaqaano waa sideetan iyo kow kilomitr wey sideetan iyo kow kilomitr meeshii loo socdo waa yowman waleyla taqriiban sida uu sheegi jir musanifka iska dhexdhexaada oo dadka ay ayna aada u naftooda u dhibaynin aaday u socdaan gaadiid culus mathalan awr iyo saasoo kale horaaran baa lagu qiyaasaa oo caadi u socoto habeen iyo maalin meesha loo socdo taasay ku qaydaan marka waxaa kaloo laga hadlaa meesha laga bilaabayo masaafadii garanay lakiin marka uu qofku safarka uu baxayo qasrigii goormuu bilaabay ama axkaamtii safarka goormay u bilaabanaysaa qaarkood waxay leeyihiin waa inuu ka baxo magaaladii uu ka dhexbaxo hadday suur leedahay arki doona haddayna lahayn cumraantiiyo dhismadi wa inu ka dhexbaxaa laakiin bacd ahlicilmi cada cada ibn abirabax baa wuxuu la keli noqday qofka hadduu safar isku diyaariyo oo u ciddiisaba ka diyaargarooba markaaba qasriga waa u bilaabanaya marka casri u bilaabnaya waad artay de basaski iyo marka laisku baxaye eh, in la safro la rabo salaaddii duhur oo la jooga laga yaaba baski inuu markaa salaadii waa las weydiiyaa laakiin jumhuurta waxay leeyihiin magaalada ka bax markaasaa musaafir xukunkiis lagu xumbaaraya masaafada kale ee aan leenahay lix iyo tobanka farsakh ama afarka burdi arbacata burud laleeyahay ama sideetan iyo kowa kilomitr waxaa weeyaan wax taxdiida oo nas ah oo intaas iyo intaasaa yaan laga yaraynin ama yaan laga badinin la yidhi lama hayo laakiin waxaa weeyaan waqaa'ic weeyaan axdaaf iyo xaalado dhacay iyo saxaabada nabiga alayh salaam ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo markii su-aalo qaarkood la weydiiyey ay ka jawaabeen unbaa loo hayaa iyo nabiga alayh salam masaafo noocaas u safray qasriyey oo gaabiyey laakiin wax hadda taxdiid oo lahayo oo laleeyahy intaa intaas hadday safartaadu dhan tahay qasri haddii kalena ma qasrin kartid lama hayo cusfaan markii maka laga safro iyo daaif xagga madiine markii laga soo baxana iyaduna eh, masaafa marxalatayn baa loo qiyaasaya marka <clears throat> taxdidan oo xadidan male walidalika culamada qaarkood muxaqiqiinta waxay leeyihiin musama safar curfigaa loo celin hebel awey waa safray waa safray haddiiba lagu yiraahdo oo curfiga iyo caadada dadka wax safar lagu magacaababa ad u baxday axkaamtii musaafirka o dhan baa kugu daboolmaysa way kamid tahay qasrigii jamcigii afurkii aad afuri kartay arrimahaas o dhan iyo masxulkhufaynkii masaaishiis musaafirka o dhan baa marka kugu duranaysa saasay marka leeyihiin leanna cumuumka ayadda idaa darabtum fi lardi ayuu ilahay leeyahy subxana wa tacaala idaa saafara fi gayri macsiyatin idaa saafara hadduu safro qofka musaafirka ah safaran safar fii gayri macsiyatin macsiya keyrkeed safarun macsiyaa jirta qofka hadduu safrayo inuu dad wax soo yeelo xoolada soo dhaco xumaan iyo macsiya dambi kale uu soo galo qadiicat raxim iyo qaraabo goynteed waxaasoo dhan safar macsiya la yihahdaa marka safartiisu hadday safar macsiyo tahay lagu kaalmayn mahayo inuu macsiyana galo takfiifkii shareecada iyo ruqsadii shareecada iyo fudeedinta shareecadana uu ka faaidaysto laiskugu dari maayo arrinta waxaa iska leh dadka safarkooda ama mubaaxa yahay ama safarkooda safro daaca yahay kuwaasa loo fududinaya ama saaxibu safar macsiya qofka macsiya ku jira asaga waxaa wey salaadiisii waa inay sidii ahayd u tukado taasuu ka wadaa idaa saafara hadduu safro safaran fii hayri macsiyatin macsiya eyrkeeda aan macsiya ahayn marka hayr macsiya waxaa soo geli ama waaba daacaba safarkan xaj baad usocotaa cumraad usocotaa jihaad baad usocotaa dalabulcilmi baad usocotaa iyo rixla ilalcilmi baad usocotaa ama mehe waa isku midka mubaax aho tijaari iyo e, waxyaala noocaasa kale wey hayr macsiya marka waa inay tahay tabluqu gaaraysa masiiratuhu safartaa ayadaa masiirada loo soconayana ay gaarayso dhahaaban sii socodka markii lasii socdo keli ah thamaaniyatan wa arbaciina miilan bilhashimiyi afartan iyo sideed mayl miil oo haashimi loo nisbeeyey haashimi waa qabiilka nabiga ku dhashay aleyh isalaatu wasalaam ayagaa madaxda ahaa marka qadarkii wax ku qiyaaseen iyo siday u maamuleen ayaa lagu wadaya <clears throat> bilhaashimiy halkii markaa eh, miila ilaa lix kun oo diraac ayay ku qiyaaseen sitata alaaf diraacin bidiraaci ilaadamiy bini aadamka diraaciisa falow waxaa mar waxaa laleeyahay ah, faraasikh baa laga cabirayaa mar waxaa laga cabirayaa burod mar waxaa laga cabiraya maraaxil mar waxaa laga cabiraya mail kol waa kilomitrka inaga aan naqaano waxaso dhan hadda maba garananaba farasikh iyo burdi iyo waxaaso dhan marka hadda kilomitrka hadda aan isticmaalno waxaa weeyaan ko iyo sideetan kilomitr taqriiban wey meelaha wey hadduu intaa masaafada dhan qofka uu sabro waa ka jawaabtii falahu waxaa u banaan an yusaliya duhra inuu duhurkii tukado walcasra casarkii tukado walcishaa cishihii tukado saddexdii salaadood ee afarta ragcadood ka koobnaa weeyaane ragcatayn ragcatayn aduhra walcasr walcishaa huwa yowmaani ingu dar miya mm, taa waa ii qorin kitaab kala nusa kalan haye waa qorays waa runtiin kan waa wax dhib badan weyaan qaladiisa badan wahuwa yowmaan waa laba maalmood bilayaalihina maca layaalihina habeenadooda la socdaan bisayr alafqaali gaadiid culus oo raran socodkiis neef culus oo raba socodkiis laba habeen meeshu socdo laba maalmood iyo habeenadood intuu socdo intaasa waxay noqonaysaa arbaciina milan bay noqon lilhashimiy ah, saas noqonaya sooma maxaa ka lagu daray falowa yusali marka waa isku soo dhaxay marka marka halkaasi musanifka waxay leeyihiin raxmat ullahi caleyh ibnu naqiib xogow waashaas waa waa ku ilduuf baa jira oo wax ku waafaqay maba jiraba in la dhaho masaafada masaafatu lqasriga la yidhaahdo laba habeen iyo labadooda maalmood ama laba maalmood iyo labadooda habeen weeye in la yidhaahdo taas waxa weye waa khata bay leeyihiin culummadu liannahu wax ku raacay maleh waxaa weye yowman waleyla wey yowman waleyla ama leylatayn laba habeen ama yowman waleyla yaa soo aroortay wax arbacatu burudka laga hadla ama lix iyo tobanka farsak laga hadli waa yowman waleyla ee laba maalmood iyo laba habeen intii loo soconayo masaafo aad u dheer oo labalaaba wey marka waxaa weeyaan inuu khata badbaci yahay waa dhici karta oo musanifku raximah llahu tacaala qoraalkaasi uun asaga shaqo kulehayn marka waa laga xoog badan yahy nacam waa laga xoog badan yahy kutubtao dhan markay ku noqoto waa yowman waleyla ama laba habeen marka waxay kusoo fadhiisanaysaa lix iyo toban farsak jumhuurtii waxay kusoo fadhiisanaysaa afar burdi maraaxishii marxateynkii falow an yusaliya duhra walcasra walcishaa ragcatayna ragcatayn marka waxaa u banaan inuu tukado salaadihii rubaacigaha ee afarta ragcadood ka koobnaa laba laba ragcadood duurka laba ragcadood iska tukan casrkii labu tukan cishihii labu tukanaya qasrigii buu ka hormariyey musanifka leanna qasrigu waa ijmaac khilaaf kama taagna waa laisku waafaqsan yahay waxaa laisku hayaa jamca jamca laisku hayaa oo qaar culamada kamid ay leeyihiin waxba lama jamcinayo qaarna ay qeyd iyo shardi gelinayaan oo leeyihiin jamca marka uu la jamcinayo waa inaad safar ku socoto oo wadad ku taagan tahay jid ku taagan tahay oo xadiidkii waxay soo deliishanayaan idaa jada sayr idaa jada sayr xadidkii fi saxiixa kusugnaa xadiid cabdullahi bn cumar qofkaas isagoo socoto oo socda salaadii la gaaray waa jamcin kara marka taqdiim iyo takhir waa samayn kara jamcu taqdiim soo hormarin ama jamcu takhir lakiin isagoo iska degan oo loojkiisa degan inuu salaadihii jamjamciyo taas imaam malik raximah llahu tacala waa diidan yahay marka waa khilaafi lakiin way noo imaan doontaa masaladan isku waafaqsan yahay ee qasrigaa ayuu ka horreysiiyey <clears throat> idaa kaanat hadday salaadu tahay buu qasrinoo gaabin mu'adayaat kuwo la gudanayo salaad xiligeedii la tukanayo safara lagu jiro haday tahay oo ada ah oo qado aan ahayn laba ragcadood baa tukan o amase faitatan haday tahay ida kaanat faaita salaad tagtay oo la qadaynayo xaggee ku tagtay fi safari adoo safar ahaan jiray hadda kahor safar ahaa ayay kaa tagtay faqadaahaa markaasuu qadeeyey fi safari haddana safar ku qadeeyey salaad hadda ka hor adoo musaafira kaa tagtay yo adoo musaafir inaad qadaysan rabtaa ayaduna waad qasrin kartaa oo laba ragcadood baad tukan kartaa fain faatatu hadday zaka tagto qofka salaada fi lxadari asagoo negi reerkiisa isagoo joogaa salaad ka tagtay faqadaaha wuxuu rabaa inuu qadeeyo fi safari asagoo safar ku jiro rabaa inuu qadeeyo tii xadarka iyo nagaalida ka tagtay aw cagsuhu ama taa cagsigeeda weeyaan oo waxay ka tagtay salaadan asagoo musaafir ah wuxuuna rabaa inuu qadeeyo asagoo negi oo reerkiisi joogo labadaas suura atama wuu taam yeeli salaadii salaadii wuu taam yeelaya labadaas suura maxay yihiin salaad faa'ita oo tagtay safar bay kaga tagtay marku raba inuu qadariyana safar buu ku jiraa safar ayuu ku jiraa faatatu fi lxadari xadar bay kaga tagto isagoo negi faqadaaha fi safar inuu safarkiibuu rabaa inuu ku qadeeyo ama faatatu fi safari faqadaaha fi safar labadaa xaaladood isagoo safar ay ka tagtay safartii buu kuqadeynaya isagoo xadar ay ka tagtay safar buu kuqadeynaya labadaasba uu taam yeeli dabcan waa masala khilaafiya lakiin shaaficiyada sidanay ku tageen fain faatatu salaadii hadday ka tagto fi lxadari isagoo reerkiisi degan oo negi xadarku waa didu safar safar wax kasoo horjeeda wey faqadaahaa uu qadeeyo fi safari salaaddii uu xadarka kaga tegay buu rabaa isagoo musaafir inuu qadeeyo atama wuu taam yeeli aw cagsuhu masalada cagsigeed weeyaan oo cagsigu waxaa weeyaan faatatu way ka tagtay salaadii fi safari isagoo musaafaray ka tagtay markaasuu rabaa inuu qadeeyo fi lxadari xadar buu gurigiiba hadda joogaa safar aan ahaaba iga tagtay buu leeya gurigiisi markaa joogaa atama iyadana waa taam yeelaya labadaas xaalaba xagga ixtiyaadkiibuu iyuu marka rajaxay dhinaca taxadarka <clears throat> wa fi lbaxri badi haddii safartu safar bad xaggeeda ay tahay oo doon bad lagu safro tuctabaru hadihi lmasaafa masaafadaasaa la ictibaarayaa kama kamaa fi lbari sida bariga oo kale tuctabaru hadihi masaafa kama fi lbar sida beriga iyo dhulka markii lagu socday masaafada loo la qeyday soo maray oo arbaciina maylanta iyo yowman waleyla iyo e, sitata cashara farsakhan iyo masaafadaasi dhulka laga laga xisaabayo yaa baddana laga xisaabi oo safarka hadduu bad yahay waa inuu masaafo intaa dhan u yahay jawiguna waa lamid ayaduna jawiga iyo hawaduna waa lamid oo diyaarado iyo hawadaas hadda lagu safraayo iyaduna waa sidoo kale falow qatacahaa hadduu gooyo fii laxdatin ilbiriqsi hadduu ku gooyo masaafada ayadaheed kasara waa gaabinaya <clears throat> musaafada ayada aheed aan soo sheegnay afar arbaciina maylati iyo ilbansi ku jarayba markaa la dhihi maayo war inta waa iska yartahay la dhihi maayo musaafada ayadaa buu qaadanaya ruqsadii buu haystaa waa gaabin karaa hadda diyaaradaha waad aratayo musaafadaasi ilbansiga hadda uu sheegay iyadii ku jarayba hal mara walow qasada beladan hadduu qofku u qasta beled iyo wadan low a magaalo low dariiqaani laba wada axaduhumaa labadaa wado midkood duuna masaafati alqasri masaafadii salaada lagu gaabinayey ee lix iyo tobanka farsakheed ama afarta burdi'eed waa ka gaaban tahay labadaa wado mid kamid hadduu qaado fa salaka alabcada markaasuu wuxuu qaaday waddadii dheereed buu qaaday ee masaafatulqasri gaaraysay muxuu u qaaday waddada dheer oo u xigsaday liqaradin dan baa keentay qarad la-aan ma ahee ujeedo iyo dan ayaa ku xumbaartay ka amnin ammaan oo kale oo wadadan gaaban xoogo cabsi bay qabtaa wadadaa dheer wareega ahee dheera ammaan bay leedahay marka amni darteed ba wadada dheer u qaaday wa suhuulatin aw ka suhuulatin fudeed oo dariiqa uu sahlan yahay jidkan maarata gaaban waa wada rafoo dhib badanoo geediya filgima leh midkan kale wada sahlan oo mucabadahoo sahlan weeye wa suhuula <clears throat> ama biyo waxbay leedahay baadi waxbay leedahay wa nusratin ama mae waa iska faakihaysi weeyaanoo iska dalxiis iyo nuse iyo dhulkaa inuu soo ararko magaalooyinkaas hadda kahor una arkin uu soo ararkau rabaa nuse nusada waxa weeyaan wax qofka uu xaaladiisa uu nafsiga ah uu rabo inuu kaga farxiyo qasara waa gaabinayaa haddii wadadaasi dheer ee uu doortay w middan gaaban ay masaafatulqasri gaaraynin tu ka dheero masaafatulqasri salaadaha masaafada lagu gaabinay maaratay gaadhay uu u xisho waa la fiirinoo maqarad ba mise waa biduuni qarad muqarad amara mise qaladba male marka haddii qalad iyo ujeedo leedahay oo ay kamid tahay inuu amni leedahay ama wadadu ay sahlan tahay ama nuusaha ay tahay waa gaabinaya nuusadaas ay ku haystaan qaarkood ay leeyihiin lid nuusa iyo iska maartay faajo faajo hadday tahay iyo dalxiis iyo ma gaabinayo wadada dheera u doorto wa in qasada hadduuse u qasto mujarad alqasri gaabin un keliya hadday ka tahay inuu wadada dheer wuxuu qaadaya inuu salaada gaabiyo umu rabaaun atama waa taamyeeli walo wadada dheer ee masaafatulqasriga ha qaadee qasadkiisa hadduu yahay un aad gaabisid un salaadda waa inuu taam yeelo walaa budda waxaa laga maarmaana min maqsidin oo kaana waxaad moodaa qaacidadii man istacjala shayan qabla awaani ama arrimaha noocaas oo kale ay taxaayulkii xiyalkii la manciyey iyo masaa-ishaasu marka yuu fiirinayaa sada daraa'ic iyo qofka inuu marka uu u bareero inuu cibaadadii uu alkeedi iyo asalkeedi ka leexiyo ma aha lakiin markay qabsato ayay ruqsada uu leeyahay walaa budda waxaa laga maarmaana min maqsidin ujeedo macluumin macluuma qofkan musaafirka maqsad macluuma iyo meel u qastaa waa inay jirto xaggee u socotaa meel hebel baan u socdaa waa inuu markii la weydiiyo lakiin haddii la yidhi xaggee u socotaa wala waan iska socdaa un dawaaful ardi waan iska warwareegayaa taas lama aqbalayo marka maqsad macluuma waxaa ka ratibni in meeshaa uu yidhi waan u socdaa la fiiriyo masaafadii ma dhan tahay salaadda lagu gaabinayo taasaa marka la rabaa walaa budda min maqsidin inuu u qastaay meel maqsidahoo macluumi la yaqaano waa inuu safarkiisi yahay falow dalaba hadduu qofkan asagaa dalbaayo aabiqan cabdan aabiqan addoon dhuuntay oo sayidkiisa ka dhuuntay buu raadinaya meeluu ka jirana war ooma hayo waa si raadinayaan ama baabidaa ka dhuntay laa yacrifu mana garanayo mawdicahu meesha uu joogo ma garanayo maqsidkiisa ma garanayo a aw mase saafara waxaa safray cabdun addoon baa safray wamra'atun ama haweeney baa safartay wa jundiyun askari ciidan aa safray maca sayidin buu addoonkii safray wa zawjin ninkeedii miciisii gabadhu haweeneydiina safartay wa amiirin jundigaana amiirkiisa miciisu iska safray walam yacrifuu mana garanayaan almaqsida meesha loo socdo ma garanayaan oo iska taaric weeye lam yaqsuruu intaasba ma gaabinayaan limaada lanna maqsidba maqsidba ma laha iska socdaan ah haddama socon hadduu dhahan ama soco ma la dhihun wain carafuuhu haddayse garanayaan dadka ayaga dadka la socda meesha loo socda waa loo sheegay masaafatulqasrina waa dhan tahay wain carafuuhu hadday garanayaan maqsadkii qasharuu waa gaabinayaan bishardihi bay ku gaabin shardigii qasriga shardigii qasriga muxuu ahaa masaafat lqasri waa inay gaadho masaafat lqasri arbaciina milantii iyo alhaashimi iyo kuwii kale faraasikhdii iyo burudkii iyo maylkii iyo maraaxish arrimahaas oo dhan ba waa la isku dardaray wain carafuu qasharu way gaabin bishardihi maqsadkii baan garanaya keliya meehe waa in shardigii qasrigina la helo masaafadii ay dhan tahay walcaasi qofka caasiga ah bisafarihi safarkiisaas caasiga ku ah safartaa uu ku jira waa safaru macsiya wey dembi buu u socdaa xumaan buu u socdaa waxaa lamida ka aabiqin mid dhuntay oo sayidkii ka dhuntay oo iska wareereegaya oo rabay inuu meelahaas u galo aabiq oo iska tahriibaya wanaashizatin wa imra'atin naashiza iyo haweeney naashiza oo ninkeeda amar diiday yutimu waa dhamaystiraya qofkaas safarkiisa macsiyada haweeney goosatay oo ciddeedii ka tagtay ninkeeda ka fakatay oo jarmaal aan loo baahnayn loo idmin iska dhaqaaqday ayaduna waxaa weeyaan safar waa safaru macsiya wey ah, aabiqina waa sidoo kale kuwaada marka salaadooda musaafir mara intay dhahaan ruqsaysan maayaan waa inay salaadii taam yeelaan uma in kaana lilbaladi suurun marka waxaa bilaabanaysa xaggee laga bilaabay qasrigii masaafadii garanay goormuu qasri bilaabi oo musaafir qofka lagu magacaabi <coughs> wuxuu leeyahay uma in kaana lilbalad beledka uu ka baxayo ka safraayo hadduu u sugnaaday suurun xeetaan iyo iyo maaragtay dayr hadduu leeyahay oo waayii hore qaryooyinka iyo magaalooyinka dayr baa lagu wareejin jiray xusuun waxa la yihahdo xisni oo cadaada dagaalka iyo waxaasaa laiskaga reebi jira intifsaa loo wareejiyo yaa iritira albaabi weyn oo intaasoo nin isla qabanayaan yaa lagu soo jiidi jiray marka in kaana lilbaladi suuq hadduu beledku leeyahay xisni iyo jidaar iyo xitaan iyo wax dayr ah oo ku wareegsan hadduu leeyahay qasara qofkii musaafirkaa wuxuu gaabini salaada bimujaradi mujaawazatihi mar allaala markuu jidaarkaa iyo derbigaa uu saa u gudbo ayuu gaabinayaa oo musaafir xukunkiisa u qaadan <clears throat> sawaa waxaa isku mid ah kaana ahaaya khaarijahu suurkaas iyo derbigaasi magaalada ku wareegsan khaarijkiisa markii laga baxo camaaratun dhismooyin iyo wax kaloo buulooyin hala ahaadaan amlaayan alhaanin oo xiitaanka iyo jidaarka un baa lagu ictibaari waxaan ka baxsana buulooyinka ee dhismooyinka jidaarka dhanka kale ka ah magaalo kale laga soo qaadi magaalo kale laga soo qaadi <clears throat> sawaa waxaa isku mid ah lakala qaadana kaana khaarijahu khaarij asuuri suurka iyo derbigaasi magaalada ku wareegsan khaarijkiisa haya camaara dhismooyin iyo cimaarooyin iyo dhismo ahaadaan amla mayan ahaanin kolba hadduuba jidaarkii iyo xitaankii u gudbay iyo derbigii salaadiisi waa qasrino musaafir weeye wain lam yakun lahu suur magaaladii uu ka safraayay haddayna suur ma lahaynba oo magaalo xitaan iyo derbi iyo wax ku wareegsan maba ahba iska furan tahay fa mujaawazat alcumraani fa wuu gaabinaya salaadiisii bimujaawazati alcumraan dhismooyinka iyo deegaanka markuu gudbo kullii dhammaantiis magaalooyinkii dhismadii iyo cumraantii cumraanta waxaa wey de dhismooyinkaas iyo guryahaas camiran dhulka camiran markuu dhex waxaa wey meelaan camireen oo ardu mawaad ah oo aan degaan ahayn markuu tago ka baxo dhismooyinkii markaasuu marka musaafir xukunkiis qaadano salaada gaabin karaa walaa yushtaradu looma shardiyo mujaawasat almasaaricise ka dhex baxo cumraanti iyo dhismadii laakiin inuu beerihii iyo uu sii gudbo almazaaric beeraha aan ooda lahayn ayaa mazaaric layidhahdaa walbasatiin iyo basaatintii basaatintuna waa beeraha oodan xiidaanka leh ama maahe beergeedooda iyo kuwa geedaha kasabga ka samaysane beergeedooda layihahdo basatiina mazaaricna waa midan xubuubta iyo geleydi iyo qabandidi waxaas weeyaan walaa yustarda lama shardiyase cumraanta inuu gudboon baa la rabay dhismade laa yushtaradu se lama shardiyo mujaawasat lmasaarici inuu beerihii iyo walbasaatiin beergeedeedii inuu gudbo iyo walmaqaabiri qubuurihii dadka isku xabaalayeen inuu dhaafo meelaha kore iyo qubuuraha iyo inuu dhaafo meelahaas lama shardinayo dhismadii unbaa la shardin inuu ka dhexbaxo walmuqiimu kaas waa ninkii magaalo ka safray ninka meel baadiyaba iska deganaa isagoo baadiya deganaa safar ka safray ka waran xagee ka bilaabay safartiisii wuxuu ku leey walmuqiimu midkii nagaa fi saxraa'i meel iska banaanoo baadiyaho iyuu iska deganaa yaqsuru waa gaabinayaa bimufaaraqati khiyaamihi teendhooyinkiisi markuu faaruqo meesha isaga uu deganaayo teendhooyinkiisi ku yaalan jiradii iyo aqal hooriyihii meesha uu deganaa markuu saa oga dhexbaxaba musaafir muxuunkiis buu qaadan uma ida ida ntaha safaru atama ida ntaha markuu dhameeyo asafaru safarkii u dhameeyo atama waa taamyiilaya safarkii muxuu ku dhameyn reerkiisa waa kusoo noqday meesha u socdo ba degeyba oo afar beriya ka badan degey uma ida intaha <coughs> asafaru safarkii hadduu dhammaado atama salaadii uu gaabinayo waa taam yeelaya muxuu ku dhamaadaa safarku wuxuu ku yidhi wayantahi wuxuu ku dhammaadaa safarka biwusuulihi musaafirkii inuu gaaro ilaa wadani wadankiisi wadankiisi buu kusoo noqday ama gaaray meeshuu u socday buu gaaray ow ah, amase biniyati iqaamati arbacati ayaam afar maalmood inuu nagaado ayuu niyooday meel buu u socday safar buu ahaa meeshii markuu tegey afar beri inuu joogi meeqaa joogi rabtaa afar beri waan joogi buu yiri inuu niyoodo ayuxuu niyooda inuu ku nagaado afar beri ayaduna afar beri inuu ku eh, nagaado hadduu niyoodo wixii ka dambeya waa inuu qasriyaa oo gaabiya oo cafwan waa inuu taam yeelaa oo markaa dhamaystiraa wayantahi wuxuu ku dhammaanayaa safarkii biwusuulihi gaaridiisi ilaa wadadii wadankiisa kusoo laabtay u gaaday aw biniyati iqaamati arbacati ayaam afar maalmood inuu nagaado inuu niyoodo hayra ywmiyi dukuuli maalintuu galay iyo wlkhuruuji maalintuu baxayeyse ayna ku jirin afar maalmood oo dhamaystiran oo ywm dukuuli ywm khuruuj maalintuu galay maalintuu baxay laga reebay aw binafsi iqaama ama iqaamada nafteeda marka taa hore waxaa weeyaan wuu niyooyey afar beri inuu joogi ma niyooyin afar beri buuba joogayba isagoo niyoonin afar beri buu iqaamo yuu ku nagaa meeshan ayada afar beri oon taradud lahayn oo yuu ku nagaa ayaduna waxaa weeyaan waa taam yeelaya waxaa u deliishanaya nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam xajat alwadaac waa kii maka galay markii eh, bishii dilxija oo eh, ay tagtay eh, ilaa afar beri afar beri buu joogay yowma dukhuuli yowma alkhuruj markii laga saaray afartaa beri buu salaada qasrinaya rasuulka aleyh salatu wasalam maka almukarama saas leeyihin iqaamat arbacati ayaami hayra yowmay dukuuli maalintii uu galay wkhuruj marka laga saaray o binafsi iqaama ama niyadii ama ma ahe nagaadidii uu nagaadayba waa la helay inuu nagaaday wain lam yanwiha yuna niyoonin be famataa aqaama arbacata ayaam afar maalmood hadduuba nagaado hayra yowmay dukhuul maalintuu galayay haddii safar buu kudhex jiray waa markuu magaalada galay alaabta dejinaya musaafirka ahaa walkhuruuji maalintuu dhexayo iyo rarashadii wuxuu ku jira sana musaafir weeyaan labada markii laga saaro afar maalmooda dhamaystiran hadduu ku nagaado mataa aqaama atama waa taam yeelayaa waa taam yeeli marka haddii istiqraar iyo inuu afartaa beri uu joogayo ay ku sugan tahay wey ama allahuma ila allaahuma ilaa an yuqiima waxaan ku jirin ilaa an yuqiima inuuba nagaado mooyeene lixaajatin xaajo yatawaqacu uu u malaynayo ama uu filayo injaazaha inuu gudi doono o dhammaystiri doono inuu u nagaado mooyeene oo wayawi irtixaala inuu rartana uu niyoonayo idaa goortii inqabad ay xaajadiisi gudato Ah, fainahu midka asaga ahee mutaradidka yaksuru waa gaabinaya salaada ilaa hamaaniyata cashara yowman ilaa sideed iyo toban beri buyuu gaabinaya macnaha maalin walba wuxuu isleeyahy waa kalahaya shaqada adii kusoo dhamaata berri waa iska safri waa usoo dhamaan weyde waa ku noqonaya marka maanta beri baa laga yaba inaan safrajiidka goosto oo usoo dhamaan weyde qofka noocaas oo kale ahee afar beri oo go-anaya ah inaan jirin ee mutaradidka mar alla marka danteeda iga dhamaato goormaad noqonaysa markay iga dhamaato beri haddii iga dhamaato waa iska safri iska leh kaa asagaa sideed iyo toban beri baa la siinaya sideed iyo toban beri ayuu intuu taradusan yahay salaadiisa gaabini wixii kadambeeyana waa taam yeelaya w ka dambeeyana waa taam naam oo ayagana waxay u fatxu maka markuu nabiga aleh isalaatu wasalaam maka furtay oo bisha ramadaan waa kii laisku diyaariyey hawaazin nimanka la dhihi jiray caradaasi awdaas iyo muxu ahaa daaif agaheeda degdeganaa nimankaas waa ka isku diyaarinaya sideed iyo toban beri buu nabiga alay salam marka meeshaas nimankaas isku diyaarinayay salaadana gaabinayay wixii ka dambeeya waa dhamaystiraya ibn cabaas dhihi jira radi allahu canhu arda laakiin tabuuk labaatan beri inuu ayadana gaabinaya sugnaatay aswatu tabuuk nabig sal l slam walidalika culamada qaar waxay fatwoonayaan qofkan hadduu musaafir yahay salaadiisa waa waa waa gaabin karaa inta uu musaafir yahay qaarkood saxaabada waxaa soo aroortay lix bilood inay maratay ay musaafir ahaayeen jihaad ku jireen oy salaadooda gaabinayeen ayaa soo aroortay ardulkabul markay tageen fainahu kamika wuxuu leeyahay ilaa ninka afarti inuu nagaado rabay wixii ka dambe afar waa taamyirayaa bu ku yidhi waa qofkii marka inuu niyooday inuu nagaado ama maaragtay afartaa beri ku sugnaaday allaahuma ilaa an yuqiima lixaajatin xaajo inuu u nagaado mooyaane yatawaqacu uu filaayo injaazaha xaajada inuu dhamaystiro mar walba uu tawaquci berini io dhamaan doonta berini iyo dhamaan doonta wayawli lirtixaala inuu guurana uu niyeysan yahay inanqada mar allaala markay xaajadiisi gudanto oo ay u dhammaato fa inahu midka noocaasa mutaradidka xaajada kudaba taagan iyo dantiisa ukalahayo u ordaaya yaqsuru waa gaabinayaa ilaa thamaaniyata cashara yowman ilaa sideed iyo toban beri buu gaabinayaa fain ta'aharat canha hadday sideed iyo toban beri ka dib dhacdo oo uu sii joogo atama marka waa taam yeeli wa sawaaun waxaa isku mida ah oo uu salaada taam yeeli sideed iyo toban beri kadib aljihaadu hadduu safartiisa jihaad yahay wagayru iyo keyrkiis ama jihaad ama dara kale iyo xaajo kale iyo tijaariya lama kala qaadayo walow wasala maqsidahu hadduu gaaro qofkii musaafirkahaa maqsidahu qasadkiisii iyo meeshuu u socday hadduu gaaro fa ina waliqaamata intan waa iska mukarar intan waa mukarar walow wasala maqsidahu waa soo maray sheekadaas wuxuu kusoo celiba walow wasala hadduu gaaro maqsidah maqsidkiisi buu gaaray maqsidkiisi wadankiisi buu gaaray ama afar beri kun waa kasoo maray faina waliqaamata maqsidki meesha u socday baa hadda ka wada faina waliqaamata hadduu iqaamo niyoodo iqaamadii almuathirati saameynta laheyd aliqaama almuathira maxay ahayd arbacata ayaam hayra yowmihi dukhuuli walkhuruuj afar maalmood oo laga saaray maalintuu galay iyo maalintuu soo baxay aliqaama almuathira ah waa middaa wey fa inawa hadduu niyeeda aliqaama almuathira nagaadigii saameynta laheyd atama waa taamiyeelayaa soo marray de iyada oo sidan ka faxsan wa ilaa qasara waa gaabini ilaa arbacati ayaamin afar maalmood ayuu gaabin aw thamaaniyata cashara buu gaabin marka tan waa iska mukarar kasara ilaa arbacati ayaam waxaa ahayd ba aliqaama almuathira marka aliqaama almuathira iyo arbacata ayaamin waa isku hal un wa ilaa kasara waa gaabinaya ilaa arbacati ayaamin buu gaabin arbacati ayaamin qofka gaabina waa kee waa qofkii niyooday ama afar beri meel ku nagaa ay mutaradidka aan ahayn noqonin aw thamaaniyata cashara ama sideed iyo todoba beri buu yuu ku gaabini in tawaqaca waa hadduu u oo filayo xaajatu dantiisa inay u dhammaanayso kula waqti mar walbaba uu xaajadii markay ku dhamaataa safri maantay ku dhammaan doontaa qofka leh taana waa soo marray mar dhow iyadana marka waa nooc mukarara soo celceliyey wa shuruudu lqasri gaabinta shuruudeedii salaada marka hala gaabiya layidhi shuruud bay leedahay qasriga shuruuddiisa qaar kamid a ah waaba soo marrayba musaafadii iyo wuxuu ku leeyahay wuquucu salaati salaadu waa inay dhacdaa kulihaa dhammaanteed fi safari safar wa ina dhacdaa salaad qasri oo gaab musaafir dartii baa u gaabina soomaha intaa salaada tukanaysa waa inaad musaafir ahaataa ah, fi safar waa ko wa niyat lqasri gaabin niyadeedna waa inaad ku gashaa salaadii fi lixraam markaad xarmanaysayba oo salaada gelaysayba inaad gaabinayso inaad ku gashay waa laba wa an laa yaktadiya inuuna ku dayanin qofka musaafirka ee salaada gaabinayo bimutimin mid dhamaystirayo salaada qof imaam oo salaadiisa dhamaystiranayo waa inun ku dayanin oo ku xidhanin fii juzin qeyb mina salaati kamid ah wa inun kaga xidhanin marka shaaficiyadu saas ayay kuleeyihiin maalikiya waxay leeyihin labada ragcadood u dambaysa hadaad kala qabsato waa la salaama naqsanaysaa bimutimin fi juzin min asalaati waa inun qof eh, eh, mutim ah waa inun ku dayanin qof taam yeelaya falow nawaal saddexdaasu kaaga sheegay saddexdaasu kaaga sheegay ilaa sideed ilaa toban bay qaarkood gaarsiinayaan shuruudda qaar hadda waaba soo sheegay isagoon shuruud ku magacaabin masaafadiibaaba kamid aheedba taas uu ku bilowday musanifka musaafatulqasrihi waxaa kamid ahayd inuu safartii safar macsiya unan ahayn baa kamid ahayd shuruudiiba kamid tahay wa anlaa yaktadiya bimutimin fi juzi min asalaat falow nawa aliqaama hadduu qofkii uu niyoodo aliqaama nagaadi fi salaat salaada gudaheedi salaada gudaheeda isagoo tukanaayo yuu yiri waaba iska nagaanba haba safri maayo oo halkan aan iska joogi aw ama afar beri baan joogi waxbuu niyooday aw shaka wuu shakiyey hal nawa lqasra salaadan gaabin inuu niyoodo oo qasri u xiran yahay dadka qaar qasriga ay xiran bay dhahaan qasriga ay xirantaas sida dadka u fahmaan sax maaha sax maaha yani qof musaafir waa salaada gaabis markaas qasri ima xidhna wax qasri yirahdo la xidhi ma jirto qasrigu wuxuu xidhmi markaad niyoonayso markaad salaada gelayso yaad qasri aad niyoon xukunkii caamka ahaa ee musaafirnimadaaba kol haddaad wadato musaafirnimadaasaa waxay kuu banaynaysaa oo ruqso ah inaad salaada qasrin karto laakiin markaad gelayso niyo markaas gelayso yaa niyoon ee waxaad markaa soo safraysa aada xidhanay oo haddaad xidi weydana aan kuu xidhmaynin ma jirto ma jirto naam marka wuxuu leeyahay falow nawa hadduu nagaadi niyoodo fi salaati salaada gudaheedii inuu nagaan iskaba niyoodayba aw shaka waa shakiyey hal nawa lqasra inuu qasri niyooday am laa iyo in kale ayuu yuu shakiyey uma kadib kana waa xasuustay qariiba mar dhow xasuusaysta markiiba mar ku dhow uu xasuustay waxba u tari mayso annahu nawaahu inuu niyooday buu xasuustay oo taradada waa noqnoqdoo waa shegshekiya hal yutimu salaada gudaheedii buu isku celceliyey miska taameeshaa am laa mise waad gaabaysaa buu ku noqnoqday ow hal imaamuhu imaamkan uu ku xiranayo muqiimun ma nin magi oo salaad taamyeelaya am laa mise waa musaafiro salaada gaabinayo kala garanba waayo qofka ku xiranayo wuxuu yahay intaas waxaalaba atama wuu taamyeelay salaadiisi xalabadaas haday qabsato niyadiibuu ka tegey niyadiibuu shakiyey maaratay taradud baa ku dhacay mataa meesha mise imaamkiisibuu ka shakiyey atama wuu taamiyey xagga ixtiyaadka iyo xadarka dhankaasuu taxadarka u xeegaya walow jahila niyata imaamihi walow jahila hadduu jaahil ka noqdo garanba waayo niyata imaamihi imaamka uu ku xelanayo niyadiisii masalaadiisa qasri buu niyeeyey mataamyeel buu niyeeyey buu ka shakiyey ama garanba waaye jahila fanawaa markaasuu isagii ku xihanaya wuxuu niyooday niya tacliiq niyatu tacliiq buu niyooday niyatu tacliiq waa maxay wuxuu yidhi in qasara hadduu imaamkan aan ku xiranayo gaabiyana qasartu waan la gaabin wain atama hadduu taam yeelana atamtu waan taam yeeli tacliiqaasuu ku xidhay saxa waa saxaysaa ah, tii xajka oo kale wey xajajtu bima xaja nabiy ahlaltu bima ahalla bihi nabiy cali bin abi aalib radia allahu canhu markii maxaa soo niyootay nabigu u yiri alah salaam wuxuu axramtu bima axrama bihi nabiy sala allah alay wasalam marka imaamka wuxuu yahay maa la qabsanaya hadduu ka yidhaahdo ayadana waa ka asaxaysaa buu leeyahy hadduu taam yeelana waa taam yeelana marka sidii bu kusoo fadhis fain qasara hadduu imaamkii gaabiyo salaadii qasara waa la gaabin wain atama hadduu taam yeelana atama huwa waa la taam yeelayaa wayajuuzu waxaa banaan aljamcu masaladii qasriga halkaasa kaga soo baxnay musaafirka waxaa u banaaneed salaada qasran wa jamcan baa u banaaneed inuu labada isku keena waa u banaan tahay inuu mid qasriga ku kaaftabana waa u banaan tahay Ehm, inuu taam yeelo oo jamciyana u banaan tahay cinda albacdi qolada qabtaa inuu qasrigu uu yahay eh, ruksa in cazime ahayn eh, way banaan tahay inaad eh, afar ragcadood tukato jamciso wayajuuzu ljamcu marka jamciba laga bilaabaya jamcuna wuxuu ka suurowaa duhri casr iyo maqrib iyo cisho wayajuuzu ljamcu jamc baa banaan bayna duhri duhur iyo alcasri casr la jamciyo fii waqti ixdaahumaa labadoodaasi mid kamida ah waqtigiisa iskuu geynaysaa haddii jamcu taqdiim noqotona duhurkii baa iskuu keentay haddii jamcu taakhiir noqotona casarki baa iskuu keentay haddii tamiim taqdiim noqoto ceshihii maqrib ay tahana maqrib baa iskuu keentay jamcu taakhiir hadday tahana ceshi baa iskuu geysay marka markaad jamcinayso jamacaasa laba usii qaybsami ma taqdiim baa mid baa soo hormarisay mise mid baa dib dhigta waktigeeda ta kala ku rartay labadaba way ku banaan tahay labadaba way ku banaan tahay nabiga aleyh salaatu wasalaamna qasriga waa ka sugnaatay markuu mina joogay salaadaha waa qasrinayey markuu carafa joogayna waa kii duhr iyo casr jamciyey musdalifa habeen kusoo oogayna maqrib iyo cisha wuu jamciyey labadaba nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa ka waa ka sugnaatay ah, laakiin ah, xaaladda jamca markii laga hadlayo taqdiimka iyo taakhiirka qofka musaafirka xaaladiisay ku xiran tahay iyo baahidiisa waana kuusaa wadaa sida afdalka ah ويجuز الجمع بين الظهر والcصر inaad جمcisaa banaan في wkti xdاwa labada midkood wktigoodaas ku keento و byn المغربi mغربkiiy والcشhاaءi baa la جمcin karaa kadalika kelmad kuuli sida ظهr iyo casr oo kale في kuli sفrin sفr kuligiis oo تqصru الsلاaةu فيihi sفr kasta oo salaada la qasriyo oo masaafaةulqasri gaadhay ayaduna jamcna waa ka suuroobaa kolba haddaad salaadiiba gaabin karto iyadoo wktigeeda keligeeda ad tukan karto laba ragcadood inaad tu kale ku dartana way ku banaanta fain kana naaزilا in kaana hadduuse yahay qofkan musaafirkaa naazila mid degan fii waqti اlulaa salaada hore waktigeedii buu degay markaasaa salaadii hore isagoo degan bay usoo gashay duhurkii baa waxaa usoo galay isagoo deganoo weli aan guurin salaadii duhur usoo gashay inuu marka wuxuu rabaa kadibna uu guuruu rabaa marka duhur keligii inuu iska tukado oo casrkii hadhow waxaa oga fiican ama uu casarkii duhurkii dib u dhigo waxaa ka fiican inuu casrkii soo raro oo waktigii duhurka iskugu keeno fataqdiimu jamcu taqdiim yaa afdalu fadli badan maxaa yeele hadduu fursad u hayaa inuu duhurkii casarkii wada tukado waktiga horena iskugu keeno hadhow casarka waa lagayaba soo socdaba inuu waktigiisi galo wa in kaana saa'iran hadduu socdo se fil uulaa salaada hore duhur iyo casr baa laisku dara uula duhurka noqon maqribka cishaana maqribka uula noqone midda hore asagoo socdo hadday gasho fatakhiiru inuu dib u raro oo dib u dhigo yaa afdalu u fadli badan xadiidkii cabdullahi bn cumar radia allahu canhu ardaa markisagoo maka iyo madiina dhexdooda safrayo islaamtiisa o xanuunsan laga soo qeyliyey waa kii dib u raray markii uu la hadlay ninkii la socday salaadii aw wuxuu yiri dib baan udhigaynaa sunada nabiga saasaheed alayhi salaatu wasalaam fatakhiru afdal wa ida jamaca taqdiima fasharduhu salaada jumcada ah salaada jumcada ah haddaad musaafir tahay odaa musaafir dee jumco aad ah, meel jum aad ah, kusoo la soo kulanto ka waran casarkii ma ku jamcin kartaa mise kuma jamcin kartid mu jimcin karaa mise lama jimcin karo jumco iyo jumcuhu wuxuu u taagan yahay horta maalkii duhurkii buu taagan yahay meesha duhurkii buu taagan yahay xagunkiisi buu qaadan laakiin waxaa ka suuroobi keliya jamcu taqdiim waxaa ka suuroobi jamcu taqdiim waa sidee yani markaad jumcihii tukatay casarkiina waa soo rari kartaa halkaas labadoodaba kaga takhalusi oo ku tukan laakiin ma dhihi kartid jamcu taakhiir baa sameyn jumcadii looma dhihi karo jamc waqtigiisa haduu dhaco khalaas waqtigii soo dhamaaday watigiisa haduu tago juma watigiisa teg marka dib baan u dhigi ma dhigi karti juma dib looma dhigi karo lakin waa lasoo hormarin karaa <clears throat> taas tambi wey wida jamca taqdiima marka jamcu taqdiimka layihahdo iyo jamcu taakhiirka shuruud bay kala leeyihin ayaguna tibuu sheegi rabaa waida jamaca haduu jamciyo salaadihii taqdiima jamcu taqdiim haduu jamcinayo oo labadii salaadood uu rabo midii hore waktigeeda inuu wada tukado fa jamcu taqdiimka shardigiisu waxaa weeye dawaamu safari safarka horta inuu daa'im yahay markuu salaadahan tukanayo waa inuu musaafir yahay oo ciddiisii markaa unan imaanin waa ko wa taqdiimu lulaa salaada horena waa inuu hormariyo soo duhur casr ma jamcinayso duhur taqdiim ma aha duhurka waktigiisa yaa la rabaa inaad duhurka hormariso maxaa yeelay duhurka waktigiisiibuu haystaa asagaa marka matbuuca casrkan lasoo raraayo taabici weeye taabicayo matbuucana waxaa horeynaya matbuca horeynaya matbuuca horeen marka taabica waa dambeynaya wa taqdiimu اlأulaa midda hore in la hormariyo oo duhurka ah waniya shardiga labaad shardiga saddexaad waniyat اljamci niyad inaad salaadaha jamcin rabto oo mid soo rarayso midda kale waqtigeeda tukanayso waa inaad niyooto goorma qabla faraagihi min alulaa salaada hore intuuna bogin salaada hore intuuna bogin waa inuu salaadihii tii kale ku dari rabo waa inuu niyoodo ima fi lixraami waa inuu ku niyoodo marku hore xarmanayo salaadaba u galayo ayuu wuxuu niyooday tan duhurkana waan tukan casarkiina waan kusoo rari oo aan jamcin aw amase fii ahnaayiha ahnaai luulaa midii hore dhexdeeda ayuu ayadana niyadii bedeli la imaan karaa marka hore ixraamkii iyo gelidii uu galaya inuuna niyoonin jamcii laakiin salaadii hore gudaheediibu wuxuu niyooday inuu casarkiina soo raro oo jamcu taqdiim uu sameeyo shardigaas ayana waa loo shardiyaa shardiga afaraad waa anlaa yufariqa inuuna kala geynin baynahumaa labada salaadood oo midan hore markuu tukado tii kalena uu raaciyo ouna waqti dheer kala dhexgelinin fain faraqa hadduu kala tafriiqiyo kala geeyo yasiiran tafriiqan yasiiran kala geen yar lam yadura ma dhibaayo markaa ma dhibaayo wax yar oo un saa usii ahayn gaadiidkiisibu markuu tan uu tukaday buu awrtii iyo wixii raraa iyo wixiibu gaadiid ka dejiyey gaarigiibu alaabta kasoo dejitay maalan tayamum iyo waxbuu markaa yuuhaay biyo waxbuu iska raraadsaday dhib ma leh fain faraqaa hadduu kala geeyasina in lam yadura ma dhibaayo tafriqa noocaasa fayuktafaru waxaa loo saamaxaa yutasaamax yutasaahal waxaa la sahlaa oo la fududeeyaa oo loo saamaxaa lilmutayamimi qofkii gebagabaysanayey dalabun khafiif raadin yar inuu biyo raadiyo mathalan salaadii weysalaan buu ahaa wuu tayamumay duhurkii buu tukaday tayamumka waxaa shaaficiyada kusoo martay tayamumkaasi farad kale kuma tukan kartid soo maheen farad kale kuma tukan kartid waa inuu farad kale tukadu raba adana tayamum kale tukan leedahay waa inuu soo hubsado meel haddana biyo inay jiraan meelihii haddana uu meesha diyada kaga soo dhacdo la soo ogaado ayuu rabaa arrimahaas marka inta yar uu raadinayo tafriiq iyo kala geyn weyn looma laguma ictibaarayo saasuu ku leeyahay fayuktafaru limuqaar culamada kamid ah waxay leeyihiin waxba halkaa tayamum kuwa tukan karaa fayuktafaru lilmutayamimi mutayamimki gabagabaysanaya dalabu khafiif raadin fudud oo aan saa usi dheereen waa loo banaynayaa fain qadama thaniyata in qadama waxaan idhi midda hore labada salaadood salaada hore ee lagu sorarayo xaggeeda yaa la hormarin shardi baheed miuna yeeline qadama wuxuu hormariyay athaniya ee salaata thaniya salaadii labaad casarkii buu ku bilaabayba fa baatilatun baatil wey waxba kama jiro marka markuu sidaa yeelo oo casarkii uu ku bilaabo oo haddana duhurkii uu tukado duhurkaas awal kow laga dhihi casarkii waa weli lagugu leeyahy casarkii waa lagugu leeyahy liannahu salaadii taabic aheed baa matbuuqa dhigtay o hormarisay nacam wataabicu taabic fain qadama thaaniyata midii labaad ee salaadii labaad ee ama casarkeeda ama cishaheeda hadduu soo hormariyo fa baadilatun baadil weeyaan waxba kama jiro fain aqaama hadduu nagaado qabla thaaniya qabla shuruucihi fi thaaniya saasaa qoran soo mara sualka qaar fain aqaama hadduu nagaado qabla shuruucihi intuuna gudagelin fi thaaniyati salaadii labaad intuuna gudagelin jamcu taqdiim bay aheed duhur markuu tukaday casharkiina weli unan gudagelin iyadoo iqaamada nagaadi usoo baxdayba aw mase lam yanwi ljamca inuu niyo la rabay muna niyoonin jamci fi lula ragcad salaadii hore salaadii hore muna niyoba la imaanin niyat ljamci inuu salaadii jamciyo aw mase faraqa waa kala geyay labadii salaadood tafriiqan kahiiran muddo dheer buu udhexaysiiyey oo curfiga iyo caadadan baa loo celine wajaba waxaa waajibaya taakhiiru thaaniyati midaa labaad in la dib dhigo ilaa waqtiga waqtigeedii jamci marka meesha waa ka baxay jamci waa ka baxay salaad walba waqtigeeda la tukanaya duhurka waqtigiisa tuko casarna xilligiisa allah gaarsiiyo saas weeyaan wajaba taakhiiru thaaniyati salaada labaad in la dib dhigo waaj ilaa waqti waqtigeeda loo dib dhigo marka jamc ma suuroobayo shuruudii baa la waayey wa ina qaama hadduu nagaado bacda faraaqihaa salaadii markuu eh, faraaqiha faraaqi thaaniyati salaadii koobaad waa tukaday isagoo musaafira tii labaadna waa tukaday markuu bogay kadib yuu iqaamo iyo nagaadi usoo baxday labadii salaadood jamc buu la yimid madataa waa tageen calaa sixati nabadgelyo iyo asixitaan ayay ku tageen ah, calaa sixa saxiix weeyaan loo jeedaa asixitaan bay ku tageen salaadii dhamaystirtay mowt ah, adoo bangal iyo meelaha soo marayaas duur iyo casr isku dhufatay oo jamcisi cid adigaa soo gashay waqtigoo la joogo halmari madataa calaa sixa madataa calaa sixa xooso celinays wa in aqaama bacda faraagiha haddii u nagaado markuu badiya tii labaad madata taga calى صxa faraqihima faraaqihima yadana faraaqihaana mida labaad baa u celinaya markii labadiiba uu tukaday yuu nagaaday madata calى صxa wإida jamaca taakhiira jamcu takhirka u ima marka jamcu taqdiim suuradii soo maray idaa jamaca hadduu jamcinayo taakhiiran jamcu taakhiir jamcu takhirka waxa wey salaadii hore waktigeedii oo la gaaray baad ad tukanaynin dib baad u rari takale markaad gaadho waktigeedi baad tukanaysaa shuruud bayse leedahay waida jamaca hadduu jamciyo taakhiira jamcu taakhiir lam yalzamhu ku laazimi mahayo qofkan ila an yanwiya inuu jamciyo jamcu taakhiir inuu niyoodo mooyaane qabla khuruuji waqti اlula ila an yanwiya inuu niyoodo qabla khuruuji waqti اluulaa salaada hore waktigeedii intuuna dhammaanin waa inuu niyo la yimaado biqadri maa yasac in u noqdo ficilhaa samaynteeda anahu yuakhiru inuu dib dhigaayo liyajmaca inuu jamciyo waa inuu niyoodo yani markaa salaada eh, aad leedahay dib baan udhigi tii hore ee aad dib u rabaysay inta waktigeedu dhamaanin waa inaad niyad aad la imaato inaad dib udhigi doonto adoo niyoonin inay salaadii hore waktigeeda u dhamaado taas qad ay noqonaysaa waa lagu leh waa lagu leh adoo niyad la imaan niyatljamci dib baan udhigin adoo niyoonin waktigeeda inuu kaa taga maaha marka wuxuu leeya waidaa jamaca taakhiiran lam yalzamhu ku laazim maayo ilaa an yanwiya inuu niyoodo mooyaane qabla khuruuji waqti ulaa salaada hore ee dib loo dhigaayo waqtigeeda intuuna bixin biqadri maa yasac in u noqoto ficilo in laga tukan kara ayada intaa waa inuu ka gaarhsiiyaa ah, qadarkaas waa inuu niyoodo anahu yuakhiru inuu dib dhigaayo liyajmaca inuu mida dambe uu ku jamciyo la tukado salaada dambe falow lam yanwih hadduuna niyoonin taakhiirkii dibdhigii iyo salaadan inuu dib u dhigo mida kale uu watigeeda tukaday muna niyooninba watigii baa ka tegay ashina waa dambaabay horta waa dambaabay salaad bula ka tegay sabab la-aan wa kaanat qadaan qadayna noqon jamc ma suurada hadhow salaada kala ku jamcin maada niyooninbe kuma jamcin kartid qada wayaan hadhow si gaara ah u qadaynaysaa wayundabu tartiibu wayundabu lmuwaalaatu wayundabu niyat ljamci fi lula saddexna dibi ayuu salka isku saaray wuxuu le wayundabu waxaa la suneeyaa atartiib waa la suneeyaa tartiib ayaa la suneeyaa in salaadihii la tartiibiyo oo eh, waktiga iskale baa lagu horeysiinayaa casarkii eh, eh, takiirka marka laga hadlayo jamcu takhir ba hadda ka hadlaynahay jamcu taqdiimki maxaa soo maray yalzam sameen yalzam be taas jamcu taqdiimka waxaa wey midda waktigeeda hore waa laana taabic beed laakiin middan jamcu taakhiirka isaga waa tartiibka waxaa weeyaan wa waa sunna ee waajib ma aha waajib ma aha saas ku leeyahy midda waktiga iska leh mathalan salaadii baa jamcu takhir dib u dhigtay hadhow markaad tukanayso casarkaad horreysiin leanna casarkaa waqtiga iskaleh casarka waqtiga iskaleh haddaad duhar horreysiisaan dhib malaha iyaduna ama haddii jamcu taqdiim ay tahay salaada la raacayo waqtigeeda loo soo raray taasaa la horreysiina waajib waa soo maray wayundabu tartiibu baa yaa sunaa jamcu taakhiirka in salaada la tartiibiyo waqtiga xaggiisa laga fiiriyo wayundabu lmuwaalaatu baa sunaa in la xidhiiriyo muwaalaadka waxaa soo marray markii jamcu taqdiimka laga hadlaayey tafriiq iyo in la kala geeyo dawiila ah inayba ku burayso oo jamcibu marka ka baxaayo tan waa sunno wayundabu lmuwaalaatu in la xiriiriyo on lakala geynin baa sunnaa wayundabu waxaa la sunaya niyat ljamci niyada inaad jamcinayso inaad niyooto fi lulaa midda hore midda hore inaad niyooto naam niyat ljamci fi lula eh, midda hore uu ku bilaabay fi ula fi salaat lula wakti ahaan waajib bay ahayd inaad salaada hore waqtigeeda inaad dib u dhigayso aad niyoto laakiin inaad jamcinayso salaada hore markaad tukanayso ayaad inaad jamcu taakhiir tukanaysaan aad niyoonaysaa oo midna waa waktigii la rarayey midna waa gudagalkii salaadii la gudagelayay wayundabu waxaa la sunaya niyat ljamci inaad niyoto fi lula fi dakhili salaati اlula salaada hore markaad tukanayso yaa niyat ljamci inaad midda kalena ku jamcinayso ayaad niyoonaysaa wayajuuzu waxaa banaan lilmuqiimi qofkii muqiimkaa hadda waxaa laga galaya qof oo cidiisi jooga oo salaada jamcinaya qof nagi o reerkiisi jooga salaada jamcin wayajuuzu waxaa banaan lilmuqiimi qofkii cidiisi jooga naga aljamcu inuu jamciyaa banaan taqdiiman jamcu taqdiim oo salaad uu waktigeedii aan la gaarin oo midka waktigeedi la gaaro kusoo raro oo soo raro nacam limatarin liajli matarin roob dartiis waaka roob baa da-aya marka inaad salaad soo socota aad soo rarto oo tiraahdo odhow cishaha aan iska soo hormarin maqribka waktiisada tukado ayaa markaasi yaa banaan madarkaas oo yabullu tooda marada qoynaya roob weyn oo kasiiro aad u badan shardi maaha maryihib haddii kaa qoyaan oo dacadkii kaa qoyayo hoos miraxa ay jirto waa iska jamcin kartaa bishardi waxaase shardiga ah an yaqsida inuu u qasto jamaacatan jamaaco fii masjidin baciid ah, inuu isleeyahay masaajidkan waa kaa fogyahay guriga intaad tagtama soo noqon kartid niyada inuu qabo waa shardi wa an yuujada almadaru shardiga labaad waxaa weeye in la helo almadaru roob roobkii uu joogo da-ayo cinda اftitaaxi اuulaa salaada hore ee marka la gelayo waa in roobka wa cinda alfiraaqi minhaa iyo inta marka la bogaayo waiftitaaxi thaaniyati midda labaad marka la gelayana roobka inuu sidii u dahayo wey wayushtaradu waxaa la shardiyaa maca daalika shuruudda aan soo sheegnay macooda waxaa lagu dar labadaasi madarka jamciisa iskale khaas u tahaye yushtaradu waxaa kaloo la shardiya maca daalika labadaas shardiya khaaskaa waxaa lagu darayaa maa taqadama wuxuu hormaray fi jamci safari safarka jamciisi taqdiima lagu jamcinay jamcu taqdiimka shuruudda loo shardiyey ayaa hadduu oo safarka qofka musaafirkaee salaada jamcinaya jamcu taqdiimna jamcinaya shuruuddii loo soo shardiyey yaa midkan jamcinaya jamcu taqdiimna jamcinaya fi lmadari roob dartiina u jamcinaya asana shuruuddaasa loo shardinaya roob dartii u xiraya laakiin wuxuu khaas u leeyahay ninkan roob dartiis u jamcinaya labo shardi oo waa maxay an yuujad almadar <coughs> midda koowaad waxa wey inuu masjidkii uu ka fog yahay oo u kastana u rabo labaadna wa inu roobka daayo ilaa mida labaad salaada labaad laga bilaabo naam waa jamcu taqdiim bas aa ogolyogow fa in inqadaca bacdahumaa in inqaaca almadaru roobkii hadduu go'o bacdahumaa labadii salaadood markii la tukayo kadib oo mase fii ahnaa'i thaaniyati salaada labaad gudaheedii yuu roobkii ka yidoo go'ay madataa waa tageen cala asixa asixid bay ku tageen oo ku asaxday salaadii walaa yajuusu ma banaano aljamcu jamc ma banaana bimadari bisababi madari madar dartiisan waa jamciyo takiiran jamcu takiir roob dartii baan jamcu takiir usameynana maqribki iyo ceshihii roob roob baa jira maqribka dib u dhigno oo hadhow cesho aan tukano ma banaana liana almadar qad yanqadic inuu roobka saba go-aab laga yaabaaba salaadii dib u dhigtay roobba inuuna jirin baa dhici karta marka rufsadii iyo cudurdaarkii iyo daruuradii qofka loo ogolaaday yaa meesha ka baxaysa walaa yajuuzu ljamcu bilmadari takiiran jamcaasna waa jamcii madarka kaa horena waa jamcii safarka jamac waxaa jirta safar iyo madar midnaba aan lahayn oo nabiga ka dhacday aleyh salaatu wasalaam oo duhri casarna u jamciyey maqrib cishana u jamciyey isagoo magaalada madiina jooga min geyri khoofin walaa matarin walaa safarin ayadana way dhacday taasna waxay ahayd ibn cabaas radi allahu canhu waa fasiray wuxuu yihi araada an laa yuxarija ummatah nabiga wuxuu doonay ummadiisa inuuna dhibin marka hadii ay aad iska jamciso salaadihii mashquul ku haysto ama arrimaha culeys ay ku jiraan ayadana waa yeeli kartaa waxaa kale oo banaan jamcun fi lmaradi qof xanuunsan oo mariidoo jiran oo ka yaaban hadhow inuu salaadii ku cuslaato ama weyse wuxuu keena waayo ama kada arrimaha noocaas oo kalea iyaduna waa qaadan karaa qiyaasan cala mustaxaada haweeneyda mustaxaadadeed oo ku nabig aleh isalaatu wasalaam uu u baneeyey inay salaadaha jamcin karto mararka qaar marka iyaduna waa jamcaasna waa banaaya laakiin midkan oo eh, nabiga aleh salaam uu sameeyey fi lmadiina oo culimada isku raacsan yihiin inuunan ahayn jamac oo la wadi karo oo muarada mar walba lawadi karo wax mar dhaci karo hal mar dhici karo halkaa mar baan lasoo arooriyey oo lasoo raray oo waliba culimada qaarkoodna ay gelinayaan niqaash iyo hadal ay gelinayaan way leeyiin jamca jamc suuri buu ahaa ama cilooyin ay u yeeryeerayaan laakiin sida raajixa araada an laa yuxarija ummata rafcu lxaraj marka qaar in laiska qaato xoog iska tanafuso waa iska banaan tahay wallah aclam wabilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin